arrin ayaanu gaar yeernay arrintaasoo khaalisatin saafiyahoo gaar ah dikra daari wahiya arrintaasu dikra daari waa daarta aakhira la xasuusashadeeda wainam ambiyadaasu cindanaa agteenna xaalay ahaadeen la min almustafayna kuwa la doortay ayay ka mid ahaadeen kuwaasoo al akhyaari wanaagga badan wadkur waxaad kaloo ummadaada u sheegtaa nabiga subana ismaaciila nabiyullaahi ismaaciil walyasaca nabiil yasacna u sheeg wadalkifli nabiga laydhaadana u sheeg wa kullun dhammaan ambiyadaasu min al akhyaari kuwa khayrka badan ayay ka mid ahaadeen haadaa qur-aankanu dikrun waa sharaf iyo waano ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaalaa wuxuu rasuulkiisa amrayaa inuu dadka uga sheekeeyo ambiyadii ilaahay oo ku sifaysnaa cilmiga iyo camalka cilmiga saxiixa iyo camalka saalixa waxaana nala kugu sheegayaa waa inaan ku dayanno oo caqiidadoodii iyo cibaadadoodii iyo akhlaaqdoodii aan ku dayanno wadkuu u sheeg nabiganna suubanow cibaadana addoommadeenni ibraahiima ibraahiim ahaa waa isxaaq ahaa waa yacquuba ahaa addoommadaasoo ulil aydii xoogga u saaxiibka ahaa filcilmi waalcamal cilmigoodu cilmi qawiya ayuu ahaa camalkooduna camal haabit oo aad u sugan ayuu ahaa waalabsaari waa jamcu basarin bimacna albasiira ay aragyaalka dheer u saaxiibka ahaa fii umuuri diin arrimaha diineed dad oqoon dheer u leh ayay ahaayeen oqoon durugsan u leh ambiyadan saddexdaa waa isdhaleen nabiyullaahi ibraahiima aabbihii ah isxaaq nabi isxaaqna waa ina ibraahim nabi ibraahim wiilkiisii weeye yacquubna waa ina isxaaq yacquubna waa la yidhaha israa'iilna waa la yidhaha reer banu israa'iil nabiga ay ka soo jeedaan weeye yacquub ilaahay wuxuu ku tilmaamay dad cilmigoodu raasiq yahay camalkooduna uu haabit yahay inay ahaayeen sidaas waa sida ilaahay jecelyahay qofku inuu oqoon durugsan diinkiisa u yeesho oqoontuna ay ka tarjanto markaas ficilkiisa iyo dhaqankiisa oo camalkiisu camal raasiqa noqdo markaas innaa annagu akhlasnaahum waxaan u gaar yeernuu ilaah yidhi ambiyadaas bikhaalisatin bikhaslatin sifo sifadoo khaalisatin gaar sifo gaar ah aan siinu ilaah yidhi oo ay ku sifaysnaayeen waa sifadaas sifada la raba inaan uga ayadana maxay ahayd dikra daari dikra daari xaa loola jeedaa laba macnaa lagu fasiraa dikra bimacnaa tadakur in lagu fasiro oo ah xasuusasho dikra daari daartana waxaa loola jeedaa daarta aakhiro daarta aakhiro la xasuusashadeeda aan u garyan waxay ku sifaysnaayeen inay aakhirada mar walba xasuustaan ay u cibaadaystaan oo camal faraan aakhirada inay jecel yihiin saasay ku sifaysnaayeen maali bnu dinaar wuxuu yidhi nasaca allahu min quluubihim xuba addunya wa dikraha quluubtooda ilaahay wuxuu ka siibay adduunyada jacaylkeeda iyo xasuusashadeeda quluubtoodu ku fakarto wa akhlasahum bixubbi alaakhira wa dikriha bixubbi alaakhirati wa dikriha ilaahay wuxuu u gaar yeelay aakhira jacayl iyo xasuusashadeeda inuu jeclaado macnaha labaadoo dikra daari lagu fasira waxay tahay kaanuu yudakiruuna annaas الدار الآخرة والعمل لها waxay ahaayeen kuwa ka shaqeeya dadka inay xasuusiyaan daarta aakhiro iyo in loo shaqaysto sidaasay dadka bari jireen labadaasaa laga raba marka qof kastooo muumin ah adugu inaad daarta aakhiro gurigaagii weeye inaad u dadaasho u shaqaysato iyo dadka muslimiinta dadka inaad ugu yeerto inay daartaas u diyaargaroobaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi وإنهم أنبياء عندنا أكتنا حالي هذين لمن المصطفين كوى لدورتي أي كميدة هذين مصطفين تاسو على قياري وناك بضان آقرها الدلة تغمركا وحي كميديهين أي كو أباليهين كوى لدورتي أو خيرك بضان إلى وحي روايتك روشيك نبي ومدى إسماعيل نبي الله إسماعيل وليسع النبي اليسع وذا الكفل نبي قال ذا الكفل وسيد الراجح ونبيه ambiyadaana lagu cadfaahe ilaah wuxuu yidhi waa kullun dhammaan min alaqyaari kuwa wanaagga badan ayay ka mid ahaadeen haadaa qur-aankaa lagu ishaaraa haadaa qur-aankaanu dikrun waa sharaf ay dikrun laka waliqowmika adiga nebi maxameda sala allahu calayhi wasalam iyo qoomkaagaba sharafu iliya sharaf intaad qur-aankaa isku dhegan tahay cibaado ka dhiganaydo caqiide ka dhiganaydo xugun ka dhiganaydo sharaf iyo cisaad leedahay dulli wuxuu kugu dhacay maalintaad ku bedelato qawaaniin ummado kale laga soo amaahaday marka dikr waa sharaf sida imaamu baqawi uu yidhi sidoo kale waxaa lagu fasiraa dikru waa waan qofkii waansanaya qur-aankaana waana dhex taalla qof qalbigiisa qur-aankaanu bedeli waayey qoy waayay wax kale oo qoynaya ma jiraan wadkurnaabya ummadaada u sheegay cibaadana addoommadani ibraahiima ibraahim ah wa isxaaqa isxaaq ah wa yacquuba yacquub ah ambiyadaasoo ulil aydii xoogga kuwa u saaxiiba ahaadeen filcilmi waalcamal wal absaari aragyaalka kuwa u saaxiibana ahaayeen fii umuuri diin kuwa aragti dheer u leh iyo aqoon dheer diinta innaa annagu akhlasnaahum waa gaar yeelnu ilaa yidhi ambiyadaas bikhaalisatin ey bikhaslatin sifo ayaan ku gaar yeelnay sifadaasoo khaalisatin gaar ah wahiya soo qadara mutada dikrana waa khabar wahiya sifada gaarkaayo iska lahaayeen waa dikra daari daarta aakhiro la xasuusashadeeda daarta aakhiro in mar walba la xusuusnaado loo diyaargaroobo ama dikra daari daarta dadka in la xasuusiyo oo dadka loogu baaqa inay u diyaargaroobaan وإنما أنبياء عندنا أكتنا حالي هذين يوم القيامنا لمن المصطفين كوا لدورتي كميدا هذين كوا سؤال قيار وناك بضا واذكر نبي أوشيغ مدى إسماعيل إيوالي ساعة إيوال كفل صدح راس نبينا أوشيغ مدى وكل ضمان من الأخيار كوا وناك بضا كميدا هذين هذا قرآن كانوا ذكر لك ولقومك شرف وي أذيك يقومك كما شرف إليه هذا قرآن كانوا ذكر ووانو قفك وانسمي أي لمن يتذكروا وإن للمتقين ضدك الله كبق الله حسن مآب مكان نقض وناكسا أي أسقنا ذي جنات عدن كبدلو جنات عدن نقضيك جنوين كيسا أسقنا ذي ضدك الله كبقه mufataxatan xaalo ay tahay mid la furay lahum mutaqiintana loo furay al abwaabu albaabada muttaki'iina xaalo ay ku dangiigsanayaana mutaqiinta loo furay albaabada fiiha jannada dhexdeeda ay ku dangiigsanayaan yadcuuna waxay u yeeranayaan fiiha jannada dhexdeeda xaalay ku sugnaadeen bifaakihatin qudaar faakihadaasoo kahiiratin fara farabadan iyo wa sharaabin cabitaan وعندهم متقين تأكتو ذا وحاكو سقنا ذا وأهل جنهي قاصرات الطرف أرقيالكو ذا كوة إريك والله قاصرات الطرف أرقو ذا كوة صوقابي وكو صوقابي على أزواجهن قاصرات تاسو أطراب إسلائك في السن والعمر حق سند كان إسلائك وأنك لوينين haadaa maa tuucaduuna haadaa midkan la soo sheegay maa tuucaduuna waa waxa laydin yaboohayo mu'miniina liyowmi alxisaabi liajli yowmi alxisaab maalinta xisaabta darteedna laydinkugu yaboohayo inna haadaa kan la soo sheegay la risquna waa risqiga yaga aan bixinayu ilaahiynoon mutaqiinta aan u diyaarinnay maa lahu xaalo uusan risqigaas u sugnaan min nafaadin dhammaasho ma dhammaanayo risqigaan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala addoommadiisa mu'miniinta ah liibaanay wuxuu u sheegayaa in ilaah u diyaariyey makaanay u noqon doonaan oo janno ah wa inna lilmuttaqiina dadka alla ka baqay waxaa u sugnaaday la xusna ma'aabin makaanu noqod wanaagsan ka bedelo jannaati cadni nagaadiga jannooyinkiisa u sugnaadeen jannooyin beero jannaa oo lagu nagaana meel nagaadiyuu kama sokaydo meelaan laga dhimayn laga guurayn laga tegay adduunyada nicamka yaalla qofku inuu ku cibaadaysto ayay macno u leedahay laakiin wax kastoo maalaho adduunka la siiyo raaxataama qofku ma raaxaysan karo maxayna geeri inay ka dambayduu dareemaya wax dhadhana oo macno weyn leh ma laha kaliya adduunyadu dhadhankeedu waa daacada inuu qofku ku dhadhansado oo nicamka ilaahay siiyey indhaha iyo aragtida iyo caqliga iyo xoogga iyo xoolaha iyo cilmiga waxa uu siiyeyna uu dareensado nimcadaas allaha muximka ah oo siiyey oo uu daacadiisa u adeegsado taasay dhadhan ku leedahay laakiin bidaad adduunya inaad istiraa ugu raaxayso adduunka dhadhan iyo raaxo ma leh maxaa yeele mawdaa ka sokeeya ma garanaydid macaawaa ma hadda daqiiqada kadiba meel laguu soo jira ma taqaanid marka raaxar ma laha adduunyadu aan ahayn daacada alleh in lagu macaansado laakiin meeshaas wax kasta oo naftu ay jeclaataana waa yaallihiin haddana wax geeriyu kama dambaydo duqnima kama dambaydo cudub iyo cidhiiri ma jiro meeshaasaa raaxale marka jannaati cadni nagaadiga jannooyinkiisaa u sugnaadeen mufataxatan xaalo ay tahay mid loo furay lahum muttaqiinta alabwaabu albaabada albaabada waa lasii ballaqay si loogu soo dhoweeyo muttaqiinta laakiin naarta ayada albaabadeeda waa la xiraa sida loo soo kaxayna naarka ee wejigooda holanka iyo holaca lagu sii daaya marka la keeno ayaa lagu furaa ila wuxuu yidhi mutaki'ina xaal ay ku dangigsanayeen iskaga jiqilaysanayaan mutaqiintu fiihaa jannada dhexdeeda mutaki'iina xaal ay ku dangigsanayaan albaabada loo furay fiihaa jannada dhexdeeda ay ku dangigsanayaan yadcuuna waxay u yeeranayaan fiiha jannada dhexdeeda xaalay ahaadeen bifaakaatin qudaar faakihadu waa wax kastoo lagu macaansado wax kasta qudaaray iskaga yeeranayaan kaiiratin farabadan badan mutanawica kala gedisan taasay u yeedhanayaan iyo wa sharaabin cabitaan qof walbaa waxa uu jeclaysto ayuu dooranayaa dhexdiisay la wareegayaan wiilasha qaadumiinta jannada lagu abuuray wa cindahum muttaqiinta agtooda waxaa kaloo ahaaday qaasiraatu darfi araggooda dumar gaabiya dumar ku qanacsan ragga ilaahay qorshaha u siiyey ee ku faraxsan ee ayaguna raaxo iyo qaayo meeshii ugu dambayda ka gaaray ee rag u qalma ilaahay uu u dooro ilaahay siiyey ee aan islahayn midkaas sidataa jirta kuwaasaa agtooda ahaaday wa cindahum mutaqiinta agtooda waxaa ahaadeen qaasiraatu darfi araggooda dumar ku gaabiyo calaa aswaajihina raggooda qaasiraadaasoo atraabun isla eg fii sinni xagga da-da isla eg oon kala weynayn haadaa kaas lasoo tilmaamay maladii kii weeye tuucaduuna laydiin yabuu ahaa liyowmi alxisaabi liajli yowmi alxisaab maalinta xisaabka dartiisa laynkugu yabuu ahaa ilaah wuxuu idhi subxaana inna haadaa kan la soo sheegay la risquna waa risqigayagii aan u diyaarinay mutaqiinta maa lahu xaaluusan u sugnaanin min nafaadin dhammaasho weligiis ma wayna lilmuttaqiina dadka alla ka baqa waxaa u sugnaaday la xusna ma'aabin makaanu noqod wanaagsan jannaati cadni nagaadiga jannooyinkiisa u sugnaadeen mufataxatan xaalo ay tahay midii laba furay lahum muttaqiinta al abwaabu albaabada muttaqiina xaalay ku dengiigsanayaan albaabada loo furay fiihaa jannada dhexdeeda ay ku dengiigsanayaan yadcuuna waxay u yeedhanayaan oo wacanayaan fiiha jannada dhexdeeda xaala ay ku sugan yihiin وحي أييرانيا بفاكات قدار تو كثيرة فربضا إيا وشراب حبيتا وعندهم اكتوذ وحا قصو ناضي قاصرات الضرف أرقود الدمر قابي على إسواجين قابي دمر كاسو أطراب إسلوض أك في سن حق الدائدة هذا كاس لينيسو الشيغي ما توعدون ووحا لينيبوها يوم الحساب لأجل يوم الحساب لينكوية بوها inna haadaa kaas la soo sheegay la risquna waa risqigayagii waa risqigii macnaha aan u diyaarinay dadka mutaqiintaa maa low xaaluusan u sugnaanin min nafaadin dhammaad haadaa intaas la soo sheegay lilmuttaqiinay u sugnaaday waxaa la rabaa qaybtii mutaqiinta in sidaas looga gudbo oo haddana bal dadkii nasiibka darana ayagana bal waxay sugaya la sheego haadaa marka saasa loogu khatimay waa qaabka usluubka carabiga kalaam marka laga intiqaalayo kalaam kale loo intiqaalayo haada ay haada lilmuttaqiin wey kaas intaas la soo sheegay muttaqiinta ayuu usugnaaday sugnaaday wa ina litaaqiina dadka xuduudda alle ah ka gudbay rususha caasiyeyna la shara ma-aabin makaan loo laabto kan u shar badan ayaa u sugnaaday ka bedelo jahannama naarta jahannamaa u sugnaatay yaslawnaha jahannama xaalo ay gelayaan ayay u sugnaatay fa biisa waxaa balaayo lahaaday almihaadu gogol laysku dhigo waa jahanname haadaa cadaabkan falyaduuquuhu ha dhadhamiyeene xamiimun waa biyo kulul iyo waqasaaqun carun ahlu naar wa aakharu cadaab kale cadaabkaas kaloo min shagli cadaabkaas horeeto oo kala ah aswaajun asna waa nuucyo kala duwan yuqaalu waxaa lagu leeyahay lilqaadati kuwii xumaanta madaxda ka ahaa ee kufriga iyo macaasida iyo xumaanta hogaami jiray waxaa lagu leeyahay haadaa haadaa waxa la ishaara waa atbaacdii dadkii taageerayaalka xumaanta u ahaa haadaa jamacaanu fawjun waa jamac jamacaasoo muqtaximun cidhiirsanaya macakum la jirhkiinna hogaamiyaalkiia marka hore jahannama lagu guraa marka lagu guro oo laysku raseeyo oo naarta cunaydo oo ay yaabayhin wariga siko wariga siko meel u sikada male aa laleeyahay kuwaanana waa idinla soo gelayaan waa kuwaad idinku baadiyaydeen waa taageerayaalkiinni markaasaa lagu soo xambaara iyagana yuqaalu waxaa laleeyahy amase qaalat ilkhasana malaa'igta naarta maamulaydaa waxay leeyihiin haadaa jamacaanu fawjun waa jamac jamacoo muqtaximun ciriirsanaya macakum la jirkeenna qaala tilqaada markaasay leeyihiin hogaamiyeyaalkii laa marxaban bihim meel u waasica ma yimaadaan bal idinkeenta maxay soo dooneen ma meeshaana meel la soo aadaa meel qaadda iyo meel oo waasaca ma ahan meeshu waa meel hoog saasay leeyihin madaxdii laa marxaban meel u waasaca bihim uma sugnaanin atbaacda innahum atbaacdu saalu naari naarta waa kuwii galaya qaaluu atbaacdiya marka waxay yidhaahdaan bal antum idinka laa marxaban bikum ha imaanina meel idin waasica antum idinkaa qadamtumuuhu cadaabka noo soo hormarideen lanaa annaga oo adduunka markaan joognay sababka lagu gelaya naartaan idinka noogu yeerteen fa bi'sa waxaa balaayo lahaaday alqaraaru sugnaansho jahnamo lagu sugnaado markaasay qaaluu waxay idhahdaan atbaacdu rabbanaa yaa rabbiga niyo man qof alla qofkii qaddama lana noo soo hormariyey haadaa cadaabkan fasidhu u siyaadi cadaaban cadaab cadaabkoo dicfan lalaab ah fi naari naarta dhexdeeda ugu siyaadi wa qaaluu waxay yidhaahdaan gaaladu maa lanaa maxaa noo sugnaaday laa naraa xaalo aanaan arkayn rijaalan rag aanaan arkayn raggaasoo kunna aan ahayn fi dunyaa nacuduhum inaan ku tirinno min al alashraari kuwa sharta badan attakhadnaahum ma waxaan ka dhigannay sikhriyan jees-jees kuwa loo nisbeeyey oo maba aysan ahayn dad xunmiya oo naarta ma joogaan mase waa joogaan naarta ee amsaaqad waxaa ka leexatay canhum xaggooda al absaaru aragyaalka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna haadaa inna daalika midkan la soo sheegay la xaqun waa mid sugan waa la hubaa inuu dhacayo doodaan inna haadaa sidaan laydiin sheegay la xaqun waa mid sugan takhaasumu ahli naar wa huwa waxa suganoo laydiin sheegayaa takhaasumu ahli nnaari waa ahlunaarka doodooda ilaahi weynaa subxaana wa tacaala markuu noo soo sheegay dadka liibaanaya meeshay ku dambay doonaan sidii qur-aankuba u hadli jiray waxaa ilaahay laba uga dhigay dadka nasiibka daranaya waxa sugaya haadaa waa intiqaal min usluubin waxa way qaabka oo alintiqaal min kalaamin ilaa kalaam marka kalaam laga guuraya kalaam kale loo guuraya haadaa la yidhaahdaa marka haadaa ay haada almadkuuru lilmuttaqiin waxaas la soo sheegay ee jannada iyo nimcada ku sugan mutaqiinta u sugnaaday wa ina lidaaqiina dadka xudgudbay waa dadka xuduudda alle ka gudba waxaan waa xaaraan aan u aabayeelaynay rabitaankooda un daba socda xuduudda alle ka tallaaba waxa ay hadlayaan waxa ay samaynayaan waxay cunayaan meeshay ku shahwo gudanayaan waxay fiirinayaan waxay dhegaysanayaan ma yidhaahdaan waxaan waa iga xaaraan mar haddii naftu rabto xuduudda alle dadka ka gudba ambiyada ilaahay khilaafo way taaqiintu wa ina litaaqiina dadka xadgudbo xuduudda alle ka gudbay rususha khilaafa waxaa u sugnaaday la shara ma'aabin makaan loo laabto midka ugu shar badana u sugnaaday ka bedelo makaanka sharta badana ilaahay noo caddaynaa jahanama jahanamo ayaa u sugnaatay jahanama u yaslawnaha jahanama xaale ay gelayaanay u فبئس وحبلا يلا هذا المهاد جوجل المخصوص بالذم هي وجهنم waxa xumaanta iyo balaayada lagu gaariyeera waa jahannamo hada hada waxa lagu ishaara cadaabka soo socda oo la sheegayo hada kan hada cadaabkan falyaduquhu wa jumla mu'tarida hada cadaabkan falyaduquhu hada damiyene hamim wa biyakul iya wa ghasaqun arun ahlun nar Ah, waxa cadaabka oo loo diyaariyey waxay u dhaxaynayaan yatuufuuna baynaha wa bayna xamiimin aanwe marna waxa weeyaan waxaa lagu gurayaa jahannamo markay holcaanoo yidhahaan cabitaan hanala siiyana carunka ahlunaarka ka baxay iyo maasha iyo mililka iyo wasaqda ka qubatay kuwaasaa laleeyahay cada markay cadaana mindhiciradu googo-ayaan oy gadaal ka daadaneen kaas lahayabiyo waa cabteena gala jahanamo marka هذا عذاب كان فليذوقوه هذا دميين حميم وبيكل وغساق وعر أهل النار ساسوير ابن جرير الضبري ما يصير من سديدهم وير غساق سيدا ابن جرير كو فسر مركما وآخر مبتدوي وآخر عذاب كله عذاب كاسو من شكله من مثل من مثله وهذا اللي علينا عذاب كي هوري او حميم يا غساق لو ده اللي علينا بمعنى مذكور wa aakharu cadaab kale cadaabkaasoo min shaklihi ey min milihi cadaabkii hore lamid ah oo kala mid ah fi shiddati waalfadaaca xagga dhibaatada iyo xumaanta cadaab kala mid ah wa aakharu cadaab kale cadaabkaasoo min shaklihi min milihi cadaabkii hore lasoo sheegay lamid ah fi shiddati waalfadaaca ee kala mid ah darnaanta iyo foolxumada aswaajun waa nuucyo kale maahan cadaabka intii hore lasoo sheegay nuucyo kale wey cadaabkaanuna ilaah wuxuu yidhi subxaana haadaa fawjun macnaha qaalatilkhasana weeye malaa'igta naarta maamulayda ah waxay la hadlaydaa lilqaadati dadkii xumaanta hogaami jiray waxa weyn kufriga shirkiga bidcada fisqiga dadaa u taagan oo u taagan inay hirgeliyaan dadna waxay u taagan yihiin tawxiidka iyo sunnada iyo daacada ilaahay iyo kufriga iyo shirkiga inay hor taagan iyadana war ka daayo ummadda saasay u taagan yihiin labadaas fariiq adduunka kala joogi maayaan saasay u taagnaanayaan aakhirana abaalkooda weynay kala helaan marka malaa'igtiyaa waxay la hadlaydaa kuwii madaxda ahaa ee marka hore jahanamo lagu dharbaaxoo ka buuxa ayaa atbaacdii taageerayaalkii qolow labana taageeray leedaho sharwaduhu markuu hadlo oo sharka ku baaqo dad fuliyaa jira oo taageera oo qayliya dadka wanaagsan ambiyada ilaahay iyo inta raacdana tawxiidka iyo sunnada iyo daacada markay ku baaqaan dadaa taagan oo taageerayaal marka kuwii sharta taageeraha u ahayaa la keenay markii hogaamiyaalkii lagu guro markaasaa malaa'igtu leeda hogaamiyaal kuwaanuna waa jamac kale oo meesha idinla ciiibsanaya awalayna ku dhibanaayeen تقول قالت الخزنة وحيت الملائكة خزنة إيه هذا متكان هذا واحد بشارة جمعي ويناء وأطباع ذاها هذا متكان فوج وجمع جمع عصو مقتحم إرير سنية معكم لجركي نارتن إلا إرير سنية لا مرحبا بهم كلمة داس واحد نحيا مركة قاددي مدحدي مدحدي مركة وحيلة ذاهي لا laa marxaban bihim meel waasaxa ma yimaadaan bale idinku dhacdo hay soo dooneen ma meeshaana meel la yimaadaa ma meeshaana qadaannagaa ku holacno ku dhibtoonnay laa marxaban bihim meel waasaxa ma yimaadaan innahum ayagu saalu naari naaray soo gelayaan qaaluu markaasay atbaacdiina hadla qaaluu atbaacdii waxay yidhahdaan taageerayaalkii sharta bal iska badeeya antum idinka madaxdaa laa marxaban bikum meel idin waasax aha imaanina oo balaayo idinku dhacdo antum idinkaa qadamtumuuhu cadaabkaan noo soo hormariya lana annaga adduunka markaan joognay balaayadan idinkaa noo keenay meeshaan layskama imaan ee waxaa lagu yimid wax laga soo shaqeeyey marka sababtan cadaabkan ku nimid idinkaa noo sheegteen idinkaa noogu yeerteen idinkaana tuusteen saasay leeyihin fa bi'sa waxaa balaayo lahaaday alqaraaru sugnaansho naar lagu sugnaado markaas iska calcalan taageerayaalkii intaas u sacbinayay munkarkay taageeri jiray qaaluu taageerayaalkii waxay yidhahdaan rabbana yaa rabbana rabbigeenniyo waa kuwii sharta taageeray man qadama lanaa qof alla qofkii noo soo hormariyay lanaa annaga haadaa cadaabkan oo sabab noogu noqdo noogu yeeray adduunka sharta fa zidhu allow u siyaadi cadaaban cadaab cadaabkoo dicfan laalaab ah fii naari naarta dhexdeeda ugu siyaad ilaahayow inta macnaha anaga aadna cadaabto labadeed cadaab xayl asaga berada noogu yeeray laakiin hadalkaas wax tarima hadalkaas wax u tarimaa suuratulacraafa ilaahay ku sheegay markay waxaas ku hadlaan qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuna leeh idinkuna laalaabaad leedihin lakin waxma ogdi sababtoo ah ayagu xumaanna waa sameeyeen dadkana waa ugu yeereen waa leeyihiin laba cadaab laakiin ogow qofka sharwadaha markuu sharta ku baaqo hadduusan taageero helin khalaas shartaas waa dhimata halkaasay ku dhimaneen waxa dhiirigeliya sharta waa taageerayaal ah, ee markuu sharta ku dhawaaqo wax u jiiriye haduu waayo leer naga caamus waa iska gambana waa iska gambana marka ogow haddaad shar taageerto inaad adigu taha ka mid tahay a'imada sharta ah, waxa sharta hirgeliya waa adiga markaasaa leeyahay likullin dicfun qodob walbaaba laalaabay leedahay labadiina وقالوا وحي يرادا marka qaaluda marka dadka adduunka marka la joogo dadka xun xun kafarada mubtadi'ada faasiqinta dadka wanaagsan ah shar u yaqaan adduunka marka la joogo gaaladu dadka mu'miniinta ay toosan ee islaamnimadooda ku toosan ahlu shar u yaqaan shar wadayaal xun xun ay u yaqaan dadka mubtadi'ada dadka ahlu sunnaha shar wadayaal u yaqaan dadka faasiqinta fajrada ah dadka mutaqiinta sharwadayaala u yaqaani adduunka iyaga u necebi ah, sababto ah qofka xun xumaantiisu waxay muuqataa marka qof wanaagsan uu joogo ee dadku hadday wada xumaadaan dadku waxa weeyaan xumaantiisu muuqanne soo ma jeedid marka adduunka waxay u yaqaani sharwadayaal ah, sharwadayaal oo waxaad dareemi kartaan arki kartaan fiiriya markii diinkan la baabi'inayey oo lalahaa umun umun waxa wey ulu ruboc jilli jilli suuratu nisaa ku ya ma axkaamta oo dhaxalkay ku jirta kelimad ka xumo la dhihi laha miyaa jirta dadka diidana xala lahaa wadaad xume fiir la dhihi maayo culuma toosanoo la diidan yahay waa la wadaad xume bal kelimaddaas u fiirso wakadalika alyowma maantana halkaas waa sowma jeedid waxa weeyaan ayadoo shar loo ololaynayo waxa la leeyahay waa firaqdii toddobaatan iyo labadaha waxa diidan sowma jeedid marka in weligeed saasay ahaana saasayna ahaa jirta saasayna ahaa jirtay dadka xunxun oo sharta hogaanka u ah waxa weeyaan dadka wanaagsan ahlu shar u yaqaan marka marka naarta ay galaan ahlu shartu ay waxay leeyihiin warbarkaale aawa dadka ahlu sharta aanu niqin dadkii adduunka markaan joognay ahlu sharta aan u ma maanagaa qaldanaynoo iskaga jeesjeesaynay iyagioo toosan ha oo maba ahayn dad qalloocanba miya mase waa ahaayeena naarta dhinac kale uga jiraan annagaan u jeedin ay leeyihin naarta dhinac uma jiraan iyagaa ayagaa dulminayay adduunka markay joogeen ah, ee naarta dhinac ugama jireen ah, kafaradii waxa weeye lagu jeesjeesaya ugu horrey waa nabiga iyo saxaabadiisa ah, marka kafaradii xaqa ku jeesjeesi jirtay abujahal abulahab ayaa waxay leeyihin caawa dadka ahlusharta aan ku sheegi jirin managaa qaldanayn ya oo nimanku maba ahayn ahlushar miya dadku mase naarta waanula jiraane anaga u jeedila ay leeyi maya maya adaa ilaa wuxuu yidhi subxaana wa qaaluu waxay leeyihiin ahlunaarkii maa lanaa maxaa noo sugnaaday laa naraa xaalo aanaan arkayn rijaalan dad dadkaasoo kunna aan ahayn nacudduhum inaan ku tirino fi dunyaa min alashraari dadka sharwadayaalka min alashraari kuwa sharta badan aw dadka aan ku tiri jiro halkaas marka qof walba ha ku baraaruga dadka waa labo qof markoodha diinku barta diinta markuu barto diintu waxay kala bartaa dadka qof sharwadaa iyo qof fiicanay kala bartaa diintu soo ma jeedin markuu diinka barto diintu dadkay kala bartaa qofkaas adduun iyo aakhira midnama shanlaayo markuu barto diintiiya bartay qofkay diintu ku tilmaantay ahlushar ahlushar u aqoonsaa qofkay diintu ku tilmaantay qof fiican qof fiican u aqoonsaa qofkaas weligiis ma shanlaayo ah, weligiis ma shanlaayo maxaa yeele marka hore dariiq saxa ka indilaac laakiin qofku hadduusan diinta wax ku baran ee marka horu dadka iska calaamadsan dadaa u calaamadiyey markaasuu leeyahay qofkaas waa ahlu shar qofkaasuna waa ahlu khayr qofuu khayr iskaga calaamadaysta u iska daba socda qofna ahlu sharu iskaga calaamadaysta isagoon diinkii fiirin waa iskaga socdaa qofkaas wey waa shanlaaya haddii ilaahay qayr la doono adduunku inta wax ogaaduu shanlaaya oo uu yidhahda war waa qalbana dadkii ficnaayan ahlu shar ku tilmaamaya haday nasiib darro ku dhacdana waxa waagu ku bariya markay naftu ka dhacdo ah markaasuu naarta dhexdeeda ka shan laayo marka waliga dad inta kala baran leh diinka la barta asaga ku bara dad ha kala baran diinta iska baro horta markaa diinta barato qofka diintu ay xumaantiisa tilmaamayda waa taxana khalaas qofka ahlu shartiya ah adduun yaa ka dhari xaqaad ku taaganta markaas qaala tacaala ilaah wuxuu yiri waxay yidhaahdeen ahlu naarkii attakhadnaahum dadkan ma annagaa ka dhigannay sikhriyan jeesjees kuwa loo nisbeeyey sikhrigu waa masder sikhriyan iyo sukhriyan iyo sikhriyan waa masder labaduba marka waa masderu sakhara wey marka ma annagaa ka dhigannay jeesjees kuwa loo nisbeeyey kuwa jeesjees loo nisbeeyey ma annagaa ka dhigannay walam yakuunuu kadaalika weye ayagoon saas ahayn miyaan anagu ka dhiganno am zaaqad macnaheedu waa maxay macnaheedu waxay tahay am lam yakunuu kadalik ah, waxaad tidhahdaa am am atakadnaahum annaga ka dhigannay sikriyan kuwa loo nisbeeyey ey walam yakunuu kadalika iyadoon saas ahayn am hum fi naari mase naarta waa ku jiraan ee zaaqad laakiin zaaqad waxaa ka leexatay canhum xaggooda alabsaaru aragyaalka mase naarta waa ku jiraane oo waa nala joogaane indhaha yaga carkila saasay am zaaqad ay amhum hum fi naar wey mase naarta waa nagula jiraane zaaqad laakiin zaaqad waxaa ka leexatay canhum xaggooda calab saaru aragyaalka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna dalika la xaqun inna daalika arrinkaas oo aayaadkan ku soo qaadannay la xaqun waa mid sugan waa arin lagama maarmaana inuu dhaco waa waajib waa la hubaa waa maxay arrinka xaqaho dhacaya takhaasumu ahli naari wa huwa arrinka laydin sheegaa takhaasumu ahli naar waa ahlu naarka doodooda wey ah. qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi haadaa midka la soo sheegay haabitun waa sugnaado lilmuttaqiin u وان للطاقين ذاتك حدود الله كدب الرسول خلافينا لا شر مآب مكان نقط مثل ugu shar badana usugnaaday jahannama naarta jahannama usugnaatay yaslawnaha xaala ay jahannama galayaan fabisa waxa balaayala haaday almihadu gogol wa jahannameen hada عذاب كان فليذوقوه هذا دميين حميم وبيكل هي وغساق عرم أهل النار وآخر عذاب كلا عذاب كاس كلو من شكله من مثله عذاب كي لصوش لصوش شيء لمدأ أزواج ورعيال وحنا كل مديه في الشدة والفضاعة أتكانت ضغنانت وحمانت هذا ملائكتي وخزنة النار وحي كليه للقادة هذا جمعنا هذا كحينينا فوج وجمع jamacaasoo muqtaximun ciriirsanaya maca la jirkiinna qaalat qaada marka qoladii marka madaxda aheed ee xumaanta ummadda ku hoggaamayda waxay yidhaahdeen laa marxaban bihim meel u waasaca ma yimaadaan iyo meel qaada innahum ayagu saalu naari naarta waa kuwii gelaya qaaluu atbaacdiya waxay yidhaahdeen bal iska badaeye antum idinka hoggaamiyayaal laa marxaban bikum meel idin waasacaha imaanina antum idinka waa ducaawu calayh antum idinka qadamtumuuhu cadaabkan idinka noo soo hormarideen antum idinka qadamtumuuhu cadaabkan soo hormarideen lana annaga noo soo hormarideen oo asbaabta lagu gelayo iyo makaankan sababta lagu imaanaa idinkaa dadka ugu yeerte fa biisa waxaa balaayo lahaaday alqaraaru sugnaansho oo naar lagu sugnaado qaaluu ahlu naarkii waxay yidhaahdeen oo atbaacdii kuwii atbaacdahaa ee xumaanta taageerayaalka u ahaa rabbanaa yaa rabbiga niyo man qadama lanaa qof alla qofkii noo soo hormariyey haadaa cadaabkan fasidhu u siyaadi cadaaban cadaab cadaabkoo dicfan laalaab ah fi naari naarta dhexdeedana ugu siyaad wa qaaluu ahlu naarkii waxay yidhaahdeen maa lanaa maxaa noo sugnaaday laa naraa xaalo aanaan arkaynoo naarta dhexdeeda aanaan ku arkayn rijaalan rag dad aa loola jeeda rag iyo dumar markay rabaan hahaadeen raggaasoo kunna adduunka aan ahayn nacuduhum inaan ku tirino minal ashraari kuwa sharta badan attakhadnaahum ma annagaa ka dhigannay sikhriyan jees-jees kuwa loo nisbeeyey ma iskaga jees-jeesaynay walam yakuunuu kadaalika ayagoon sidaas ahayn oo naarba sooma gelin miyaa am amhum am hum macana fi naar mise naarta waa nugula jiraan zaaqad laakiin zaaqad waxaa ka leexatay canhum xaggooda alabsaaru argayaal oo annaga arkale miya maya ma arkiile idin adduunkaad ku jeesjeesaydeen oo ku qaldanaydeen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna daalika kalaamkaas iyo warka laydiin soo sheegay la xaqun waa mid suganoo la hubaynu dhacayo تقاسم أهل النار وهو عرنك الله سو شيغاي تقاسم أهل النار وأهل النار كدود دوده قل للنبي سبحانه إنما وحكل ما أنا أنيق منذر ديغي أيانا مد ديغي أيانا هاي وما من إله مد حق لغو عابدانا مجر إلا الله الله معهانه الله سو الواحد كريس الله سو القهار مد كقصبت بدن أهاضي allahaasoo alqahaaru midka qasbidda badan ahaaday rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa ciraryaalka iyo dhulka iyo inta u dhaxayda rabbiga abuuray ee iska leh ma ahana axad kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro rabbigaasu alcasiisu qaalibka ah rabbigaasu alkhafaaru dembi dhaafidda badan qulle nabiga suubanow huwa qur'aanku naba'un waa war warkoo cadiimun weyn warkaasoo antum idinka mucriduuna kuwii ka jeesanaya aatiin can warka xaggiisa maa kaana lii iiguma sugnaanin min cilmin wax ogaal ah bilmala'i jamacii jamacii alaclaa ee sarraynta badnaa cid waqti aniga aqoon uma aanan lahayn yaqtasimuuna ay doodayeen in yuuxaa maa yuuxaa la iima waxyoonayo ilaya aniga ilaa waxaa la ii waxyoonaa annamaa wax kale maahan ana aniga nadiirun mid diga inaan ahay digahaasoo mubiinun bayinulindaari digiddiisu ay cad tahay ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaalaa wuxuu rasuulkiisa ku amray salawaatullaahi wasalaamu calayhi inuu u iclaamiyo una sheego in asaga shaqada loo soo diray ay tahay dadka inuu u digo haddana ugu sheego rasuulka salawaatullaahi salaamu calayhi shaqada loo soo diray waxa ugu weyn waa maxay waa tawxiid waana dhammaan dariiqadii rususha iyo meeshay dacwada ka bilaabi jireen axad cibaado gar ulhu ma jiro allah ma ahane qul la nabiga subhana inma wa kala maahan ana aniga mundiru midiga yaan ahay wama min ilahi ila haq lagu caabudana ma jiro illa allah allah maahan allah al waahid kaligiisa fi dhati wa af'ali wa sifati dhatadiisa wax shabaha male wa kaligiis ilaahi ilaahi af'aasha uu sameeyay waxbu abuura waxbu risaaqa waxbu dila waxbu nooleeya af'aashi samid lamida ahad sameey kara ma jiro inma amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun يقول له كن فيكون إله هو واحد صفات ديسي أسماء ديسي إله وإن سبحانه وتعالى هو الأول والآخر الحي القيوم وحش به صفات داس وكلا لما أركو الله سو القهار قصب الضبران رب السماوات كبدل الله ده رب السماوات والأرض وما بينهما إن ريالك يقولك ينت وضحيدا خالق أبورين ملكية كاسمها أحد كلا عبادة مضان مجرو rabbigaasoo alcasiisu qaalib oo wuxuu doonaa ay meel maraan rabbigaasoo alkhafaaru dembidhaafka badan qulle nabiga suubanaa huwa qur'aankaanu naba-un waa warwarku cadiimun weyn qur-aankan waa war weyn ah, wuxuu ka soo warramaa arrin aad u weyn wuxuu kaaga warramaya khaaliqii ku abuuru ku barayaa wuxuu kaaga warramaya qabri iyo qiyaamo waxa kaa dambeeya wuxuu kaaga warramaya horay wixii u dhacaya hadda kadib waxa dhici doona meel kale lagama helo warka ku dhex jira warkaasoo antum idinka gaalo muxriduuna kuwii ka jeesanaya aatiin canhu warka xaggiisa haddana nabiga waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amraya inuu u sheego nabi inuu yahay calaamadda lagu garanayo waxaa nabigu ka waramaya sala allahu calay wasalam nebi aadan intaan la abuurin markii la abuuray iyo doodii dhacday malaa'igta iyo rabbi kalaamkay ku wada hadleen doodii dhex martay waxa weeye ibliis iyo allaah ayaa nabigu sheegaya mana joogin meesha doodu ka dhacayday see ku ogaado waa in loo waxyooday ah, siday u dhacdu u sheegaa mana joogin maxay daliil u tahay inuu rasuul yaho loo soo waxyooday daliil u tahay maa kaana lii iima sugnaanin dhe nabiga soobana min cilmin wax ogaal ah bilmala'i jamaci mala'a alaclaa ee sarraynta badnaa wax aan ka ogaan lama arag ah, inta la ii waxyoon oo qabla alwaxyi ma aanan ogeyn malaa waxa weeyaan almalaa'ikatu wa aadamu calayhi salaam wa ibliisu calayhi lacna waa malaa'igtii iyo nebi aadam iyo ibliis weeye mala'aas waxa weeyaan markay doodaayeen waxba kama ogeyn ani intaan laii waxyo haddana waa ka sheekayna maxay taasu ku timid in rasuul aan oo la ii waxyooday ay ku timid uu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh maa kaana lii iiguma sugnaanin min cilmin wax ogaala bilmalaa'i jamci alaclay sarraynta badnaa id waqti ogaal uma aanan lahayn yaqtasimuuna ay doodayeen in yuuxaa maa yuuxaa ilaya aniga la iima waxyoodo ilaa waxaa la ii waxyoodaa oo kali ah annamaa wax kale maan ana aniga nadiirun mid diga inaan ahay digahaasoo mubiinun bayinul indaari digidiisu ay cadda qul nabiga subhana inma wax kala maahan ana aniga mundiru midigaanahay wama min ilaahi ila haq lagu caabudana ma jiro illa allah allah maahane allah soo al wahid kaligiisa allah soo al qahar qasbi tabara rabb samawati wal ardi wama baynahuma ila yalka iyo dhulka iyo inta u dhaxayda khaliq abure milkiya maahan ahad kala haq lagu caabudana ma jiro rabbiga soo al aziz khaliq kootiisu socoto rabbiga soo al badan qul nabiga subhana huwa qur'aanku un waa war warkoo cadiimun weynan badan warkaasoo antum idinka muxribduuna kuwa ka jeesanaya aad tihiin can warka xaggiisa maa kaana lii iiguma sugnaan min cilmin wax ogaal ah bilmala'i jaamacyaelaclaa sarraynta badnaa id waqti ogaal uma aanan lahayn intaan laii waxyoon yaqtasimuuna ay doodaayeen ee waxaan uga sheekaynaa waa laii waxyooday in yuuxaa maa yuuxaa ilaya aniga la ima waxyoodo ilaa kaliya waxa la ii waxyoodaa annamaa wax kale maan ana aniga nadiirun diga inaan ahay digahaasoo mubiinun bayinul indaari digiddiisu ay cad tahay id waqti oqoon uma aan lahayn id ka bedelo id waqti aniga oqoon uma lahayn intaan la ii waxyoon qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta innii aniga khaaliqun midkii abuurayaan ahay basharan bashar basharkaasoo min diinin dhooba xaggeed ka ahaaday fa idaa sawaytuu basharkaas marka aan simoon dhammaystiro oo wanafaqtu aan ku afuufo fiihi basharkaas min ruuxii ruux anugu aan iska leeyahay faqacuu dhaca saajidiina xaala'atin kuwa u sujuuda lahu basharkaas fasajadaalmalaa'ikatu malaa'igtii waa sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliisa ibliis oon sujuudin ma ahane istakbara ibliis waa isweynaysiiyey wa kaana wuxuuna ka mid ahaaday bisababi takaburihi isweynaynta uu isweynaysiiyey sababteed min alkaafiriina kuwa rabbi kuu kufriyey qaala wuxuu yidhi rabbi yaa ibliisu ibliiso maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo limaa axadkii khalaqtu aan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood astakbarta ma haddaad isweynaysiiday am kunta mase horaad uga mid aheed min alcaaliina kuwa camarka alle ka sarreeyo isla weyn qaala ibliis wuxuu yidhi ana anigaa khayrun ka khayr badan minhu aadamkaad leedahay u sujuud khalaqtani aniga waxaad iga abuurtay min naarin dab holcaya wa khalaqtahu aadamna waxaad ka abuurtay min diinin dhoobo qaala rabbi wuxuu yidhi faqujbax minhaa min almansilati derajada aad ku sugantahay ka deg uma qalantide fa innaka adiga rajiimun mid naxariista alle laga dheereeyey ayaa tahay wa inna calayka dushaadana waxaa ahaatay lacnatii lacnadayda ilaa yowmi ddiini maalinta lays abaalmaraa intii laga gaaro maalintaasna waa laguu labanlaaba jahanamaa laguu sii taxaabaa qaala ibliis wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiyow faandirnii ii sug oo haydili ilaa yowmi yubcauuna intii laga gaaro maalinta addoommada la soo bixina ilaahu ii aan banu aadanka ka shaqaysto naarta waxa ii raaca aan ka watee qaala rabbi wuxuu yidhi fa innaka adiga ibliis min almundariina kuwa loo sugayaad ka mid tahay laakiin lagu gaarhsii maayo bacfigee ilaa yowmiilwaqti waqti maalinkiis intii loo laga gaaro aa laguu sugaa waqtiga almacluumi la yaqaanoo ah nafqada hore lagu dhammaanaa qaala wuxuu yidhi markii fursaddii la siiyey fa bicizatika rabbiyow awoodaadan ku dhaartay iyo adkaanshahaaga ee la uqiyannahum banu aadan waa baadiyaynahu baadiyaynahu baadiyaynaa ajmaciina dhammaantood ilaa cibaadaka marka laga reebo addoommadaada minhum banu aadanka xaalo ay ka mid yihiin addoommada almukhlasiina daacadaada loo gaar yeelay qaala rabbi wuxuu yidhi falxaqu xaqu ey minnii xaggaygu ka ahaaday wa aquulu anaana alxaqa xaqaana waxaan ku hadla waa xaq laamlaanna wallaahi anna waa ka buuxina oo ka buuxina jahannama naarta jahannama minka adiga ibliis ah iyo wa minman qof dhammaantiis tabicaka ku raacay minhum banu aadan xaaluu ka mid yahay ajmacina dhammaantiin qisadan suuratulbaxrana waa lagu soo sheegay acraafa lagu soo sheegay suuratulxijriya lagu soo sheegay subxaana lagu soo sheegay suuratulkaafina waa lagu soo sheegay suuratu saadna waa lagu soo sheegay warkeeda waa la hayaaho intaas waxa wey dadkii la socday war badan ay ka hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramaa intuusan nebi aadan abuurin inuu u sheegay malaa'igta oo yidhi waxaan abuurayaa bashar waxaan ka abuurayaa dhoobo sidii suuratulxijir alla ku sheegay dhoobo madoobaatay oo isbeddeshay marka markaan abuurista dhammaystiro sujuuda allah la addeecayaa amarkiisa la qaadana allah la addeecaya alla wuxuu ku amraa daaca ah wixii alla ku amray inaad diidaana waa macaasi sujuudda aadam lagu karaamaynaa rabbiya amray waxa loo sujuudaa qaadashada amarka rabbi marka waa daaca rabbi wey dhammaan malaa'igtii waa sujuudeen ibliisaa diiday asagu jinnigu ka mid ahaa ee malag ma ahayn laakiin meeshuu joogay qaala tacaala ila wuxuu yidhi id qaala rabbuka id yaqtasimuun aduu laga bedelaa id waqti aniga cilmi uma aanan lahayn laakiin waxaan ku ogaaday waxyiga weeye taasaana daliil waa inaan rasuul ahay weeye id waqti cilmi uma aanan lahayn qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta innii aniga khaaliqun midkii bilaa innii aniga khaaliqun midkii abuurayaan ahay basharan bashar basharkaasoo min diinin dhooba xaggeed ka hadoon dhooba ka abuuraa fa idaa sawaytuhu marka aan simo ey atmamtu wey markaan dhammaystiro wey faidaa sawaytu marka aan simo ey atmamtu markaan dhammaystiro wa nafaqtu aanan ku afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruux anugu aan iska leeya ey min aruuxi alladii amlikuhu ruux anugu aan iska leeyahay markaan ku afuufo faqacuu dhaca saajidiina xaale aad tihiin kuwa u sujuuda lahu aadam markaa min ruuxii idaafadu waa litashriif sida loo yidhaha masaajidka baytullah kacbada masaajidka ugu baytullah الله waxaan alla loo tiiriya naaqatullah alla iskale waa asagoo makhluuq oo dhan leh haddana gaara loo tiiri makhluuqa qaar ka mida alla marka loo tiiriyo waa tashriif sharfid wey فقعوا دعا ساجدين حالتين كوي سجودا له آدم فسجد الملائكة إليه وأبوري مركو دميستر النبي آدم فسجد الملائكة ملائكة واسجودين كلهم نمانتود أجمعون نمانتود حلمت كما قد المرين ilaa ibliisa laakiin ibliis ma sujuudin istakbara waa isweynaysii isagu ka mid maahayn suuratulkaafiya ilaahay ku caddeeyey wa kaana min aljinni jinniguu kamid mida laakiin goobtuu joogay addoon allena waa ahaa amarku waa ku dhacay marka istakbara waa isweynaysiiyey oo mina sujuudiyu iska weynaysiiyey wa kaana wuxuuna ka mid ahaaday minalkaafiriina wa kaana wuxuu ka mid ahaaday min alkaafiriina wa kaana min alkaafiriina xal loola jeedaa laba macna lagu fasiraa wa kaana wuxuu kamid ahaaday bisababi takaburihi isweynaysiinta uu markaas isweynaysiiyey min alkaafiriina gaaladu uga mid noqday saasuu ku gaaloobay amar alluu diiday waa gaal marka macnaha labaad wa kaana ibliis wuxuu ka mid ahaa fii cilmi illaahi saabiq cilmiga alle min alkaafiriina gaaladu uga mid ah. macnaha alle horey u oga inuu gaaloobay waana xaqiiqo markuu gaaloobay qaala rabbiya wuxuu yidhi yaa ibliisu ibliisoo maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo limaa axadkii khalaqtu aan ku abuuray biyadaya labadeeda gacmood sifaadda noocaasa oo ilaahay weynaa isku tilmaamaa yadda wejiga culuwiga waxa weeye sifaaddaas ahlu sunna waljamaaca dariiqoodu waxay tahay nasifullaaha bimaa wasafa bihi nafsahu oo wasafahu bihi rasuuluhu min kayri takyiifin walaa tamhiil wa min kayri taxriifin walaa tacdiil ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdaan ijmaacna ay ku soo rareen sida xaafid alcabdibari iyo qayrkiisba allah waxaan ku tilmaamaynaa tilmaantu asagu isku tilmaamo iyo tilmaanta rasuulkiisu ku tilmaamo makhluuqa ilaahay asaga iska yaqaan إلهي سيدو اسكو يقان إدو تقان أمكيو مخلوق ودن مركا لإسكو دران النبي محمد أخوك صلوات الله السلام عليك مركا صفة رب اسكو تلمامي أما النبي محمد كو تلمامي صلى الله عليه وسلم وانا مركو إلهي تلمامي على أوحي يضعو الشيغي وواجر قفك صمومي إلو عقيدي وحان الضلال إيا بادئة إنا تراه ما هي صفة إلهي اسكو الشيغي لائق ومع تصوحيب يفضيح صفada nabigu ku tilmaamay maya laaiq ilahi maa taas waa balaan laakiin hal shaya muhiim marka sifada ilaahi loo tiiriyo qof muuminoo ilaahayba rumaysan haddaad tahay tii addoommadu waa inaysan soo dhicin yad ah ilaahay loo tiiriyo yaddi makhluuqa maha waa sifo ilaahay jalaalkiisa cadamadiisa laa'iq u ah sababtoo ah bal iska da iyo makhluuq maba isshabahan meel iskamana galaan makhluuqa haddii sife loo tiiriyo asagay laaq u noqotaa soomaa hadda haddaan idhaahdo yadulfiil gacanta maroodiga iyo yadu namli gacanta quraanjada mas waxbaa ku soo dhacay wax shabaha ma ka dhexeeya labadaa gacanta quraanjo iyo midda maroodi waana laba makhluuqi ogow hadii makhluuq saas yahay xaa qaaliqii makhluuq isku galay marka marka lagu yidhaha sifadan allaa leh waxaa tira waa sifo magacaan leh oo allah laa-iq u dhammaan midii makhluuqana meel kama shabado wayna saas tila khalaas kayfkeedana ma garanayno saana loomaba sheegin nasifullaha bimaa wasafa bihi nafsa oo wasafa bihi rasuul allah wuxuu isku tilmaamay ama nabigiisu ku tilmaaman ku tilmaamay min kayri takyiifin kayfiye sheegi mayno ma naqaan kayfiyada xayl ilaahay ma nooba sheegin walaa tamhiil mana ku shabahayn addoommada bihimayna sifada alla isku tilmaamay midda makhluuqay la mid tahay subxana allah waa gaal qofka waxaa jidhahda laysa ka mili shay wahuwa samiic albasiir ilahay baa wax shabaha la arka wa min kayri taxriif mana leexinayno yadda nicmaa loola jeeda maya dhihi mayno leexin mayno yad a ilahay yidhi yadaan dhahayna yad aan dhahayna ma leexinayno min kayri taxriif ma leexinayno walaa tacdiil macnahana ka siibi mayno oo dhihi mayno yaddu waxay la mid tahay soo macnaba male maya ma dhahayno taas waa tacdiil Ah, macnahana ka siidi mayno waxaan leenahay waa sifa yad layidhaho rabbi u ilaahayna waa ku sifaysay ilaahay wuxuu leeyahay subxaana maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo ahadkan aan ku abuuray labadayda gacmood astakbarta ma is weynaysid alaana hadda miya kiirkaanu ku galay am kunta mase horaad uga mid noqotay min alcaaliina kuwa sarreeyo amarka ilaahay ka sarreeyooo kibirka u saaxiibka qaala ibliis wuxuu yidhi ana anigaa khayrun ka khayr badan minhu aadam waa kii waa kaasa marka ana anaaniyada maaragtay isla weynanka waa shaqadii koow ibliis waxaa la dhahaa kilib qof ilaahay waxa weyn caasiyey waxa ugu horreeya ibliis qof kibrey waxa ugu horeeya ibliis cunsur kufaanka iyo qabiil kufaanka oo asalka laga soo jeedo lagu faano oo la yidhaha reer hebelan halkaasaan ka soo jeednaa ibliisa ugu horreeya qofka ku faanayood aragta ibliisa u shiiqa unsurka in lagu faano asalka wanaagga iimaanka iyo daacada wanaag laakiin cunsur ah, halkaysaan ka soo jeednaa annagu dadkaasaana waa shaqadii ibliisu hmm. waxa qiimo lagu kala leeyahay wax kale maaha laa fadla licarabiyin calaa cajamiin nabi maxamed aa yidhi sal iyo cajami mid kamadoo iyo midka caduma kala fadli badno ilaa bitaqwa allah halkaasaa lagu kala sarreeya soo ma jeed saas qaala ibliis wuxuu yidhi asagoo cunsurkiisa iyo asalkiisa ku faana ana aniga khayru ka khayr badan minhu aadam khalaqtani aniga waxaad iga abuurtay min naarin dab hulcaye wa khalaqtahu waxaad asagana ka abuurtay min tiini dhoobo marka yaa yidhi dabka aad dhoobada ka khayr badan yaa u sheegay waxaa la yidhahdaa yaa ugu horreeyey nas aayad ama daliil cad in caqli laga hor keeno ibliis ugu horrey allaa yidhi nabiyaa yidhi mar haddaad maqasho madaxaa la saarta waa la سمعنا وطعنا له لكن انا عقل كوكن تو رسول تكلم وشقد ابليس جرى قال ربي وحي فتره بح منها ضمير كالكال من المنزله درجتي اي كوس وكوس مع الملائكه بحجوبي وحكى له عليا منها من الجنه لبد منفصلين تو عليا قال ربي وحي فتره كبح منها من الجنه منها من المنزله درجتها كوس وانت كبح uma qalantidi fa innaka adiga rajimun mid naxariista ilaahay laga fogeeyaa wa inna calayka adiga dushaadana lacnatii lacnadaydii ahaatay ilaa yowmi ddiini maalinta lays abaal maraa intii laga gaaro malcuum ah maantaasna jahannama laguu sii taxaabaa wey qaala wuxuu yidhi waxuu dalbada marka ayaan inaan la dilin oo muddo loo kaadiyo si uu dad u duubsado qaala ibliis wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo faandirnii ii sugo naftaa iga qaadin ilaa yowmi yubcaduuna maalinta addoommada la soo bixinaa intii laga gaaro qaala rabbi wuxuu idhi fa innaka adiga min almundariina kuwa loo sugayaad ka mid tahay ilaa yowmi alwaqti waqti maalinkiisi intii laga gaaro waqti almacluumi la yaqaan maahan maalinta la soo bixi waa maanta adduunka la rogaa oo nafqada koobaad oo buunka koobaad oo lagu dhimanayo kaasuu ku dhimana qaala markii fursad la siiyey qaala ibliis wuxuu yidhi fabicizatika ilaahu awooddaadaan ku dhaarta halabadaada iyo adkaanshahaada iyo awoodda aad leedahaan rabbiyow ku dhaarta la uqwiyannahum ee banu aadamka waa baadiyaynaho baadiyaynaa ajmaciina dhammaantood ilaa cibaadaka marka laga reebo addoommadaada minhum banu aadamka xaalo ay ka mid yihiin addoommada almukhlasiina ilaahay loo gaar yeelay daacadiisa addoommo adugu aad tawfiiq siiday oo xaqa iskaga dhegan marka laga reebo wacan maraha kunkii sagaal boqol sagaashan iyo sagaal aan la aadeyna nabigaas sheegay sal allahu alay wasalam kunkii sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal aan la aadeyna qof kasta waxaa la rabaa marka inaad kunkii hal midoo ka sii reeya aada noqoto inaad ilaahayna weydiisato juhdina aad la baxdo oo dadaasho ilaahay ku hooji dad baride qaala rabbi wuxuu yidhi falxaqu waa mubtada khabara loo soo qadaraa falxaqu xaqu minii xaggaygu ka ahaaday wa aquulu waxaana leeyahay alxaqa xaqan anaa ku hadlayo ilaahay arrinta aan ku hadlaa way midda sugan xaqna xaggaygu ka yimaadaa laamla-anna wallaahi waa ka buuxinaa oo ka buuxinaa oo ka buuxinaa jahannama naarta jahannama minka adiga ibliis ah iyo wa miman qof dhammaantiis tabiicadka ku raacay minhum banu aadamka xaalu ka mid yahay ajmaciina dhammaanteed qulna nabiga subana maa as'alukum idinku weydiisamaa calayhi calaa haada albalaaqi wa haada anusxi gaarsiintan aan diinka idin soo gaarsiinaa khayr miiridda iyo daacada aan idiin sheegaa min ajrin wax ujra iyo mushqaayada idinku weydiisamaa wamaa ana anuguna ka mid ma ihi min almutakalifiina dadka isku kallifa oo wuxuusan oqoon ka hadla ee waxaan idiin sheega wax rabbi ii soo dhiibay saas ku dhahalayna nabiga suban in huwa maa huwa qur-aankaanuna ma ahan ilaa dikrun waa waano lilcaalamiina caalamyaalkao dhan la waaniyo jinniya insiba wala taclamunna waana ogaa doontaana ogaa doontaan naba'ahu qur-aankaanu warka uu sheegayo bacda xiinin wax yar kadib آه، marka naftu ka dhacdo ad xaqiiqada indhaha ku dhufo qul nabiga subhanahu ما أسألكم إن ويديسما عليه أي على هذا البلاق وهذا النصر قارسين تناندين كالليل سوى قارسينا نستيحين تعانين نستيحين يوقنت لين كل جنو لي نار تكتشوغ من أجر وأجره إني كما خبر أجره الله كربان saas dhaha la waa shaqada ambiyada atbaacda ambiyadana saasaa laga raba saasaa laga raba wamaa ana anuguna ka mid meehi min almutakalifiina dadka iskalifo wuxuusan oqoon sheegta ma takallufku waa waxaadan oqoon u lahayn inaad ka hadasho wuxuu xaafidku halkan ku soo arooriyey xadiid afarkii bukhaari muslim cabdullaahi bn mascuud inuu yidhi yaa ayuhannaas man calima shayan falyaqul bih dadow qofkii shay ogaadaa ha ku hadlo ومن لا يعلم فل ومن لا يعلم فليقل الله اعلم شيء قف كان اقول هيرا الله غرنا وفيس ساس على غرابه ضد المؤمنين فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم علمك waxa kamida qofku wuxuu san noqon inuu alla u daayo oo yiri alla garanay ah waxaad garanaydo ka hadal waxaad noqon haysku kallif ilaahay nabigiisa wuxuu ku yiri qul nabiga subhanahu ما أسألكم من كويدي سمع عليه على هذا البلاق قارسينتان من أجر وإجراء وما أنا أنقل كمد ماهي من المتكلفين كوي اسكالفة oo wax aan aqoon dadka u sheegay waxa inii sheegay waa diin Allah isoo sheegay in huwa ma huwa qur'aan kan ma ahan illa dikru wa waana lil alamin alamyalka lawaniyo jinni iyo ins in waniya loogu talagalay risaalada nabigu waa caam jinni iyo ins adduunka qofkii soo maroon raacinaarku aadaya marka caalamkao dhan waana loogu talagalay wey wadiifo qof ma noqon karto iyo wax qof iskaga shaqaysto wala taclamunna waana ogaa doontaan naba'ahu qur-aankanu warka uu sheegay jannada ka warramay naarta ka warramay waxa ciribtu noqonayda uu ka warramay bacda xiinin waqti kadib aad ogaa doontaan waa marka naftu kaa dhacdo waa markaad qiyaamo tagto wallahu subxaanahu wa tacala aclam w sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed